alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullah waxaynu weli ku jiraa sifatu alxaj xadiiskii dheeraayee sifadii xajkii nebiga alay isalatu salaam inteedii badnayd inoo sheegay bal axaadiisan dambana iyadoo mutafariqa isla xadiiska laftigeeda ayay sii faahfaahinaysaa marka aynu horta dulmar وعن khزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار رواه الشhاaفiعي بإسناad ضعيif waxa uu sheegaya صxaabigeena أن النبي صلى الله عليه وسلم kaana wuxuu idaa فرqa markuu dhameeyo min تلبiyatihi تلbiyadiisa markuu ka faaruqo في xaji xaj haduu ku jiro aw cumratin amba cumro uu ku jiro sa'al allaha ilaahay buu weydiisan jiray ridwaanahu raalli ahaantiisa waljannata iyo jannada wastacaada wuxuu magan geli jiray biraxmatihi ilaahay naxariistiisuu magan geli jiray min annaari naar baanu ka magan geli jiray rawahu shaaficiyu biisnaadin daciifin xadiiskan saxaabiga orna khuseyma ibnu haabit oo ansaartu ka mid ahaa aws waa raggii beder xaadiray qiso caji buu leeyahy o waxaa la dhaha saxaabigan jacala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam shahaadatahu calaa shahaadati rajuleyn markhaatigiisa isaga wuxuu ka dhigay laba markhaati inuu udhigmo marka qisay arintaasina leedahay taariikhdiisa idinkaa baari doona khuseyma bn thaabit radi allahu canhu waana laazimtaasi marka wuxuu ka warramaya talbiyada talbiyadu maxay ahayd labeyk allahuma labeyk labeyk laa shariika laka labeyk ina alxamda wanicmata laka walmulk laa shariika lak talbiyadaas mar alla marka ixraamka uu qofku ixraamto haddii cumro uu wado markuu tawaafka bilaabuu joojinaya xajkana wuxuu joojinayaa markuu jamarada koobaad tuurto maalinta tobnaad dhagaxa koobaad markuu saa ugu tuuru talbiyadii goynaya intaa ka horeyso o talbiyada waa la wadaya maalmaha dhexdhe haddaba xadiiska waa uu dacfibaha ku jira wuxuu tilmaamayaa in marka talbiyada la dhameeyo la duceysto ilaahay jannada la weydiiso allahuma inna nasaluka ridaaka waljana wanacuudu bika wanacuudu biraxmatika min annaar waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska sifaadka ilahay waxaa kamid ah sifatu arrida oo in badan baynu aragna waa min asifaat alficliya radia allahu canhum waraduu canhu laqad radia allahu cala lmu'miniin id yubaayicuunaka taxta الshajara waana sifaadka ashaaciradu ay didaan sifaadka ficliga o dhan waxay leeyihiin waxaa ka dhalanaysa tashbiih baa ka dhalanaya dabeetna laasimka sifada ka dhalanaya laga yaba inay ku fasiraan ilaahay baa abaal marin doona iyo wax lamid a ah. isticaada biraxmatihi min annaarna waxaa laga qaadanaya in la magan geli karo ilaahay sifaadkiisa ya alisticaada bisifaat illah in la magan geli karo waayo صifaadka ilahay dee makhluuq ma aynu aragnay xadiis acuudu bikalimaat اllahi taamati min shari ma khalq an kalimaat اllah wa min صifaati wataa la magan gelay marka qofkii inuu talbiyadaas laftigeedu waa duca lakin marka talbiyada uu gooyo inuu ducada ku dadaalo waa laga qaadanaya xadiiska wain kana fihi dacfun waayo xadiiska rag badan oo dacfi lagu sifeeyey baa lagu sheegay culimadu sheegay qaarkood an jaabir bn cabdilahi radi allahu canhuma qala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam naxartu waan ku gowracay haahunaa halkan baan ku gowracay wa minan mina meesha la dhahdaana kulluhaa dhammaanteed manxarun ay makaanu linaxri waa meel wax lagu gowraco fanxaruu ku gowraca fii rixaalikum guryihiina oo macnuu yahay halka degantiin ku gowraca wawaqaftu waan istagay haahuna halkan wacarafatu carafi kulluha dhammaanteed mowqifun waa meel la istaago wawaqaftu waan istaagay haahuna halkan musdelifa halkan aan ka istaagay wajamcun ay musdelifa musdelifina kulluha dhammaanteed mowqifun meel la istaago rawaahu muslimun waxa uu rasuulku alay slat slam tilmaamaya ilaahay siduu ummadda ugu ballaariyey maadaama dadka xajka imanayana ay tiro badan yihiin rasuulku alay slat slam hal maruu soo xajay maalinta halkii uu ku beegmay wax ku gowracay iyo halkii uu carafo ka istaagay iyo halkuu musdelifo ka istaagay inaanay moodinu dadku inay halkaa in la istaagaa un ku ansaxayso ee xuduudda carafo waxa la odho dhami oo dee dhowr kilomitr ah. marka celcelinana ka badanayso dhowr kilomitr waa meel la istaagi karo hadduu halkii rasuulka alay sala slam istaagay qofka u suurtagelayso way iska wanaagsantahi laakin de waa laga yaaba in adag tahay o aanay u suurtagelinba qofki inu halkaa istaago waxaa kale oo xadiiska aynu ka qaadanaynaa haddii wax la gawracayo wax lagu gawracaya dee horta oo maalinta tobnaad mina lagu gawracaya meel kasta oo ka mida ah haddii qofku uu ku gowracanahay inkastoo dee imika meel gaara ah loo habeeyo loo sameeyey laakiin dee waktigaa nin waliba meesha uu ka degayo mina ayuunbuu ku gowracaya neefka halkaaga ku gowrac wey waxaa laga yaabaa dee inay muddo dheer isku jiraan dhowr kilomitr dadka isku jiraan markaa nin walba halkaagaasi kugu ansaxaya weyaan anuu halkan umaan ku gowraca laakiin hamoodina in halkan u tahaye wa minan kuluha manx rixaalina waxa weyaan raxliga halkii la dhigta halkaa alaabtu idintaa le degteen ku gowraca markay noqoto musdelifa mustalifa mabiit baa dee iyada lagu sameeya habeenkii baa loo hoyda habeenka tobnaad maalintan wax la gowracayo ee dawaafka la sameynaya ifaadada iyo waxyaalaha habeennimadiisi oo habeenkii tobnaada oo maalinnimadii ka horreysana carafa la taagnaa waxaa loo hoynayaa xagee mustelifa mabiit musdelifna waa waajib walaysa rukna calى alqowl alraajix say culamadu ihahdaan way jiraan salafkii qaarkood baa laga hayaa ilaa saxaabadii qaarkood ama taabiciinta taabiciin badan inay idhahdeen mabit bimusdelifa waa ruknu min arkaan اlxaj sida saxda markaa inay waajib tahay weyaan oo aanay rukni ahayn markaa jamcun liijtimaaci الnaasi fiih dadkaa kusoo ururaya musdelifana waxaa culamada qaarkood ay sheegayaan zalafa ereygu wauzlifat iljannatu lilmuttaqiin waa bimacnaa quribat waa soo dhoweynta marka waa meel ku dhow mino iyo meelaha amba kusoo dhow waa sia dhacda tacbiirkaas mashcarulxaraamkuna waa buur laftigeeda ka mid ah musdelifo laftigeeda buuraha ku yaala mid ka mid ah mashcarulxaraam la hahdo waa halkuu rasuulkiisa alay sla slam istaago imikana masaajid baa lagadhisa waxaana lagu bixiya bl mashcarulxaraam اlxaraam liana الnaasa kanuu yushciruuna alibila fi daka almakan aw ilhadya ishcaarku waxa weeyaan marka hadiga la joogo waa in halkaa kuriska laga yar dalooliyo dhinaciisa laga dalooliyo dhiig ka yimaado si loo garto inuu markaa yahay shay dee lagu gowracayo hadigaasoo dadka berigaa hore maadaama ay kala dhacayaan geela iyo waxaasoo la kala qaadayo arrintani waxay ka badbaadinaysaa in la garto l waa hadiya oo la weyneynaya markaa magaciisu doona baa ku yimaadee mashcar alxaraam qur-aankana waa ka ilahay subxana wa tacala suurat lbaqara oo suuradda aadka u ballaahan xajka ka waranta ah ayaa ilaahay subxana wa tacala ku sheegal kahay khulaasadu waxay tahay qofkii meeshii wax ku gowracaba haddii uu mino joogo way ka ansaxaysa carafana goobtii uu ka istaagaba xuduudda carafa waa inaanu carafo gabaxsanaan shamcina waa saasoo kale marka waajibka xajka iyo ruknigu waxay ku kala duwayin ruknigu idaa tarakahu alshaksu laa yasixu alxaj albata waqacan hadduu qofku ka tago rukni kamid a arkaanta xajka xaj maba ansaxayaba dee saas ku baaba-aya laakin waajibku u ansaxaya xajkiie waidaa taraka waajiban faina xajahu yasix lakin yalzamu caleyh dabxun waxaa ku waajiba fidya o inuu wax gowracaag ka waajibayso marka mabiit bimusdalifa maalinimadii carafa markii laga yimid maqhribkii markii laga yimid mustalifa loo soo hoyday mustalifa nisfi leyl ilaa nisfi leyl inuu qofku joogo waa laazim amba akaru leyl laakiin nisfi leyl wixii ka dambeeya waa laga tegi karaa oo way bannaanta arkaanta xajkana culimada xanaabiladoo kale waxay ku soo koobeen afar o maxay sheegeen alixraam wاlwuquufu bcarafa wadawaaf alifaada wالsacyu bayna الsafa wاlmarwa intaasaa rukni ah shaaficiyadna waxay ku daran marka alxalqu aw الtaqsir marka weliba qolada xanaabilad madayna xagga uga dhow yihiin maslada ah waajibaadkuna wuu fara badan yihi xoogaa weya waajibaadkuna waxaa ka mid ah alraam min almiqaat farqiga baa udhexeeya alraam iyo alraam min almiqaat way kala duwanyin maxay kala duwan yihin alraam waa in xajkii la xidho mawaaqiit makaaniya baynu soo aragnay soo maha oo dadku ay ka xidhanayaan inuu meeshii kasoo xidhaana waa waajib waajibaadka xajka kamid lakin hadduu xajkii xidho meeshii meelaan ahayn uu ka xidho isagoo ma baabeen hadduuse xajkii xidhanba waayo niyeyn waayo waa niyadii waxba ka socon maaya waxaa ka mid ah waajibaadka waxaa ka mid ah almabitu bimusdalifa almabit bimusdalifa waxaa ka mid ah almabitu biminan layaali ayaami tashriiq almabit biminan layaali ayaami tashriiq marka habeenkaa ciidda saddexda habeene ka dambeeya in habeennimada loo hoydo mina waa waajibaadka xajka jamaraadka la tuuranaya kamid a ramyuljamaraat baa kamid mid a hadiyigaa ka mid ah, a ah. ah. xalqigaa ka mid a kuwaasaa kamid mid ah waajibaadka xajka iyo dawaaf lwadaaci dawaaf alwadaac waxyaalaha culimadu ay markaa ku sheegeen intaa maaha dhammaantood maynaa wada sheegine wixii waajibka ka soo haray iyo ruknigaana waa sunna macanaa laa shaac calaa tarkihi wey ka tegidiisa wax dhibaataa ah ma laha qofki hadduu an caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allahu alay sl rsulku lama jaa markiiba ilaa makata maka dakhalaha wuu kasoo galay min calaha xaggeeda sare wa kharaja wuxuu ka baxay min asfaliha xaggeeda hoose marka rasuulka alay slat slaam xagguu kaga iman jiray maka ayay ka warramaysaa caaisha radi allahu canha oo ah inay maki horta meel sare iyo meel hoosey leedahay de waa magaalo ballaaran imika lakiin halkaa uu kasoo geli jiray rasuulka ala sla slam magaaladu marka ay koobnayd waa haniyat lxajuun waa karinta xajuun la idhaahdo waxaa kalood ku arki doonta xadiista kada kada bifatxi اlkaafi wاlmad kada waxaa imika ku taalaa maqbarati macallaah qubuuraha la ydhaa maqbara almucalaah oo la ydhaa waa quburaha ku aasantahay khadiijina oo magaalada maka ku yaala quburahaasaa kala qeybsan markaa dariiq baa kasoo dhaca halkaa buur baa kasoo laga soo daadegaa taasaa xajuun la ydhaha halkaasaa marka acla maka ah maka xaggeeda sare xaggeeda hoosena markaa waa halkaa marka laga daadego kudayin baa la idhahdaa ama waxaa loo yaqaana riic arasam imika sa sheega riic arasam marka waa sunne halkaa hadday qofkii u suurtogelayso inuu halkaa ka soo galo halkaana uu markuu sii baxay kasii tegay halkaa uu sii maro an nabiya sal la slm an nabiya sala la ala sl lama jaa markii ilaa makata dakalaha u galay min calaha xaggeeda sare waharaja min asfaliha mutafan caleyh wa can ibni cumar radi allahu canhuma anahu kaana wuxu laa ma ka midaan soo gelin laa yaqdumu ay laa yadulu maaan soo gelin makata ilaa hadduu soo galna wuxuu hoyan jiray biditua meesha loo yaqaano ditua xataa yusbixa ilaa uu waa barisanayo wayaqtasila uu meedhanayo wayadkuru dalika arrinkaa wuxuu ka sheegi jiray can inabiyi sala allahu alayhi wasalam mutafaqun caleyh waxyaalaha xadiiska laga qaato waxaa ka mid ah istixbaab istixbaab اliqtisaal lidukuuli maka marka maka la gelayo inay suno tahay in la maydho waxaa kaloo uu kala soo baxay cabdillahi bni cumar oo rasuulka alay slat slam aada ugu dayasho badnaa saxaabada kii ugu dayashada badnaa ilaa la sheego waxyaala aan markaa lagaga daynaynba rasuulka inuu kaga dayn jiray alayh isalatu wasalaam oo qadiyadan oo kale ay ka mid tahay diuwa waa iyaduna halkaa xajuunkay ku dhowdahay waxoogaa ka dambaysaa marka halkaas wuu hoyan jiray rasuulka ala sla slam culimo qaarna waxay leyihin war rasuulka socodkiisunbaa kusoo beegmay halkaas habeenkaa dee ayuunbuu sayrka iyo socodku kaga soo beegmaye maaha meel gaara oo sunno ah ee socodkiisuba ku beegmay iyo hoyashadiisa cabdillahi bn cumar isagu isagoo rasuulka ku daynay alayh isalaatu wasalaam maka markuu soo galo ilaa halkaas wuu hoyan jiray maalinimuu doonaya markaa inuu maka galo waxaa halkaa laga soo baxay inay sunno tahay magaalada maka in la galo marka dee cumro loo gelayo amba xaj loo gelayo maalinimo maalinimadaas inay sunno tahay baa laga qaatay oo waa sunna iyaduna iyo ikhtisaalkaaba marka arrintaa nebigu wuu nisbeeyey aleyh isalaatu wasalaam an ibni cumar radi allahu canhuma anahu kaana waxaa laa yaqduum midaan soo gelin makata ilaa hadduu soo galan batu wuxuu hen jiray biditua waa ismu makaan wey waana ceel ku yaalo halkaa diwan wauwan watawan bidiuwan bididiwan bidiawan walow damada hogu caansanaantay waxay dh qoladii taqaani culimadi yaqaani waxay dhaheen saddexduba waa loo akriya karaa saadu waa muhalad وعن بن cbاs رضي الله عنهma أنه kاn wxa يqبل mid dhunkada الxaجر الأسوd xaجر الأسوdka ayuu dhunkan jiray ويسجد عaليهi waanu ku sujuudi jiray رawاه الحاkم مرفوuعا wاlbayhaqiyu mawquufa xadiiskani waxaa laga qaadanaya rasuulka alay slat slam kow inuu dhigan jiray taqbiil alxajar اlaswad wuxuu se xadiisku soo kordhiyey wasujuud caleyh inuu ku dul sujuudo masalada ku saabsan taqbiil اlxajar اlaswad in la dhunkado axaadiis badanna waanu aragnay waanaynu arki doonaa oo iyadu waa sunne taqbiil wastilaam alxajar اlaswad min sunani اawaaf min sunani aلطawaaf taqbiil wastilaam alxajar aswad maxaan ku idhi taabashada iyo dhunkashada xajar aswadka taabto waa min sunani aلطawaaf lakin shardigu maaha in lagu dul sujuudo xajar aswadkii oo qofku markaa dee intuu madaxa la galo uu ku sujuudo xadiiskaa tilmaamaya waa wuxuu leeyahay markaa ay leyihin culimadu gaar ahaan sheekhan kitabkiisan haya wuxuu leeyahy fabiljumlati fi lxadiisi fi sujuudi cala alxajar lahu طurq kahiira wa fi asaniidiha maqaal walam yahbut can الnabiyi salى اllahu alay slm fi dalika shay marka waxaase arrintaa istixbaabay bu ihi shekhulislam ibn tamiya la weydiiye wuxu uhi imaamu axmed ayaa la weydiiyo faxasanahu isagiiyo cabdillahi bn cabas laftiisa la weydiye wuxu uhi way wanaagsantahy marka qadiyadda horta istiqbaalka eh, waxaan jeedaa eh, eh, taqbiilka ayaa laysku waafaqsan yahi xajarul aswadna waa dhagax jannada laga soo qaaday asalkiisa xajaru min aljannati kaana abyada lakin dunuubu bani aadam sawadathu wuxuu ahaa mid aada u cad laakiin dunuubtii bani aadamka ayaa madoobeysay bal dunuubta dhagaxa madoobeysay ka warran qalbigana ya ilaahu noo gargaar qalbiga lama madoobeynayso kama sii baabi awla marka xadiis baa saa tilmaamay shekh albani o kale uu saxiixiyey in xajal asadku asalkiisu kaana min aljanna fadal inuu jannada laga keenay oo uu cadaan ahaa laakiin bani aadamku say u taabanayeen xaajul asadku labaatan sana lagala maqnaa kacbada oo nimankii la odhan jiray qaraamidadu ay qaateen shiicadaha la baxsadeen aakhirkiina waa laga soo qaaday markaa dee xajul asadka haddii meesha laga waayo dee dawaafkii way soconaysa rukniga uu ku jiraana dawaafka laga bilaabaya isaga imikana markaa waa laba afar dhagaxoo yaryaroo sidaad u taabatay sidaad u way iska adagtay qof dadkii jeedho mooyaane waa iska culays badanta waana arki doona insha an ibn cabas radi allahu canhuma anahu kaana waxaa yuqabilu mid ukada alxajar alaswada wayasud caleyh kuna sujud rawahu alxakim marfuuca walbayhaqiyu mawquufa an ibn cabaas radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi amarahum nabiyu sala allah ala sl nebigu wuxuu amray an yarmuluu inay gucleeyaan halaaثata ashwaadin saddex shoog oo yamshu ay socdaan arbacan afar shoogna ay socdaan maa beyna ruknayni inta ka dhaxaysa labada rukni alyamaniyeyn alrukn aladi fiihi alxajar اlaswad w alrukn athani alyamani xadiiskana markaa daliil muxuu yahay inay suno tahay mashruuciya istixbaab alraml في alashwaad athalaata liawaaf alquduum lilxaj aw ilcumra qofku hadduu xaj u yimid amba u cumro u yimid inuu dawaafka koobaad uu kacbada ku dawaafayo ay suno tahay saddexdaa jeer inuu gucleeyo afarta kalena si caadiya uu iskaga socdo marka bayna ruknayn de afar rukni bay kacbadii leedahay waa laba rukni oo kamida markaynu kacbadii kasoo qaadna imika miiska ay hor yaallo oo kale oo de laakiin saasun aanu dheerayn labada kaa xajaro ku jira iyo kaa kale matala ka soo qaadno inta labadaa ka dhaxaysa ayuu amray inay guculeeyaan saddexda afarta soo hadhay iyo rukniyada kale markay marayaanna inay iska socda markaa sababta wax kale maaha waynu garanaynayo waxaa arrintan ay dhacday u rasuulku sharciyey alayh isalaatu wasalaam cumradii la odhan jiray cumrat lqada rasuulku afar cumru cumreystay waxaa ka mid ahaa cumradii cumrat lqada jiray sanadkii xudaybiya markii la heshiiyey waxay dhahdeen sanadkan iska noqo sanadka dambe soo cumreyso saddex cisho joogo saas oo kala hadlay qadiyadda dabadeedna waxay dhahen waaba nimankan xumadii yasrib baa daciifisay aynu daawano uu fahmay rasulkuna ala slat slam markaa halkay soo fadhiyeen inay ka arkayeen intii u muuqatay markaa kacbada ilan qofku markuu qof maalan tiirkaa marayo qofku xagga ayuunbu ka arkaya amba xaggan unbu ka arkaya kolba jihaada uu ka xigo halkaa dhexe markuu marayo meshuna ay weyn tahay intan ka weyn tahay dee aad u garan maayo markaa intii ay ka arkayeen bu uhi gucley laakiin sunihii markaas waa taa hore waxa u diiday buu rasulku ala sal sl intaba gucleya yidhaahdo khifqan bihim isagoo iyaga u turaya maadaama inta ay xoogaa waxa dhaha nimankii gaaladana waa waa nimanka waa xoogo niman xooga weyaan haddaba imika maxaa sunnaah waxaa sunna ah? ah in dawaafka gebigiisaba la ramliyo la gucleeyo saddexda dawaaf inaan intii bayna ruknayn la guclinine la gucleeyo saddexdaba dhammaantii lagu dhamaystiro waana sunna uun ee haddii qofkii aanu guculahaa samayn waana raggu maana samaynaya haddaanu haddaanu samayn marka horeba waxba ka noqon maayo umri cumradiisii iyo xajkiisi toona midna waxba ka noqon maayo waana dawaaf ilaa dawaaf lquduum laakin dawaafka loo yaqaano dawaaf lifaada ee rukniga ah iyo dawaafka lagaga soo baxayo ee dawaaf lwadaac lala iman maayo qadiyadaas amarahum nabiyu sal lah ala slm wxu amray an yarmuu ilayka culyna alaata ashwaad shawd ashwaad waa jamcu shawdin shawdna waa wareega hal mar lasoo wareegayo markaa shoog ayay noqonaysa alaata ashwaad waa yamshu inay socdaan arbacan maa bayna ruknayn dawaafku inaynu toddoba jeer yahay xadiiska waynu ka qaadanaynaa waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya in gaalada laga cadhaysiiyo oo aan iyo taagdala la muujinne quwo iyo awood la muujiyo wcan ibn cabaas radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi lam ara ma arag rasuul lahi sala allahu alay sl rasuulka alle oo yastalibu taabanaya min albeyti ay min alkacbati kacbada xaggeeda hayra ruknayni waxaan ka ahayn labada rukni labada tiir ee alyamaaniyeyni xagga yamanta xiga rawaahu muslim tiirarka markaa rukniyada kacbada marka la eego xajarasaska ku jiro iyo ka kale ee ku xiga ayaa waxaa la odhanayaa ruknayn alyamaniyeyn kuwa xagga waqooyi u ujeedana waxa lohanaya shaamiyeyn haddana yamaaniga iyo mid kale oo shaamiy waxa la haha ciraaqiyeyn waa jihooyinka xigxigeen rukun markan kan xajul aswadku ku jiro iyo kan kale waa xagga koonfurta oo jihada yamanta yamanta koonfur xigta markaa koonfur yaro bari oo kale kuwa kalena xagga waqooyiga shaama ayay xigaan marka haddaba rasuulka alay slat slam meel kale ma taaban jirin labadaa rukni ayuunbuu taaban jiray ruknigan koobaad waa ee xajul ku jiro xajul asadka waana la taabanaya waana la dhunkanaya hadduu gaari kari waayo saynu xaalis ku arki doonana gacanta uu ku gaari kari waayo bakoorad iyo wax lamid intu ku taabto ayuu dhunkanaya shaygaas hadday taasi u suurtageli wada gacantiisa mudda ku ishaaraya ruknigan kale isna yamaanigana waa la taabanaya isaga laakin taqbiil ma jiro lama dhunkanayo istilaamkuna marka waa lamsu bilyad marka uu bilaabayo dawaafkaana de xajaasad kaabadanayna allahu akbar buu markuu marka isaga xabad bilaabaya allahu akbar buu gacantiisa saas وعن بن عbاس رضي الله عنهma qال وu lm arg ma arg rasuul الlahi slى الlه علي rsulka allah ystalimu taabanaya min الbeyti غayra ruknayn waxaan ka ahayn labada rukni alyamaniyeyn ee yamaniga ah rawahu muslim labadan rukni markaa way isku xigaan marka dee dhinaca laga eego mid waliba mida kuxiga lakin xagga koonfurtay soo xigaan yamaniyin sababtaasaa loo leeyahy labadii markii markaas sidaa yihiin imika xajar aswadki wuxuu ku jiraa xagga bariga ka xiga bariga yar koonfureed sidaa markay yihiin ka xaggaa xiga waa yamanigii algarbiy kana waa alyamani sharqi ka sharqiga ah ayuu xajaru aswadku uu ku jiraa isagaa daba ta laga bilaabaya lagu soo wareeyay kaana waa la taaban karaa kaana waa la taabanaya wa hakada saas marka inaan shay kaleo kacbada ka mid ah iyo xaramka aan la taabaneyn oo laga dayeyn ayaa laga qaadanaya kuwaa isku masaxaya way qaldayn oo waa dad dee jahlihayo waxay isleeyin ka barakeysa kacbada dabeedna cashir aswadka isaga way isku dilayaan oo way isjirjireen waad yaabaysa lakin waxa wa ka daran ba maradiisuu qaadayaao kacbadii ku masaxayaa wuxuu leeyahay hadhow way barakaysantah waxaa laga yaaba deegaankiisi markuu hadhow dib ugu noqdo inuu dadkaba ka iibiyo oo kolba maradaa biyaha ugeliyo dad aada u qiraysan oo runtii khayr jece lakiin haddana jahli badana jiro marka lakin dowladda sacuudiga khayr lahasiya waqtigan kusoo beegantay kolba dowladda meesha haystay ku xidhan tahay ayaa waxay noqotay dowlad ehlu tawxiid aho dee askartooda ka joojinaysa ka celinaysa kan iska daayo waxay isku masaxayaan matalan maqaam ibraahimka dhagxii iyo quraaradii ku jiray iyo wixii bay maradooda ku masaxayaanoo adyaabisa mana banaano tabaruka noocaas laakiin kan kale dee sharciga nebigu sharciyey aleyh salatu sala waa kaas wacan cumar radi allahu canhu anahu qabala waa dhunkaday alxajara dhagxii dhagaxu dhunkaday aswada weyaan faqala wuxu uhi ini anigu aclam waxaan oga anaka xajarun dhagaxina tahay laa taduru inaanad waxba dhibaynin walaa tanfac waxna aan anfacaynin walowlaa haddii aanay jiri lahayn anii anigu raaytu inaan arkay rasuul lahi sal la ala rasuulka ale oo yuqabilka ku dhunkanaya maa qabaltuka kuma dhunkadeenba mutafaq aleyh cumar bn khadaab radi allahu canhu kaana shadiida cala اsunati wa cala اdiin watamasuki biha aad buu ugu adkaa cumar bn khadaab radi allahu canhu waa sababtu rasulku uri ala sla slam hadi aniga dabadey aad bana u ilaalin jiray waxa diinta wax yeelaya markaa dad badani si aanay u fahmin dhagaxa la dhunkanaya in laga barakaysanayo oo isaga laftiisa wax laga doonayo amaba aanay uga qiyaas qaadan dee hadhow qubuurahan iyo xabaalahan iyo waxaanay sidan yeelayaan ayuu dadka u caddeeyey wuxuu yihi waxaan ogahay inaad tagay dhagax dhib iyo dheeftoona ma lihid haddaanan ku arki lahayn rasuulka ku dhunkanaya sala allahu alay sl anu kumaba dhunkadeenba waayo dhagax baad timxadaysa laakiin maaha barako kale un kaa doonaye iqtidaءa bالnabiyi salى اllahu alayhi wasalam wاtimaaca lisunatihi watawqiira lah ayaan saa u yeelaya wey arrintaasi markaa waa arrin aada u faa'ido weyno dhagaxan xajasadka jannada laga keenay hadda jannada laga keena lagui soo arki mayse ee nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam uu dhunkadu taabtay ee sunnaha halkaa in laga bilaa ayaa laga barakeysanayninee sunnihii ula raacaya oo barakada xagga laga helaya ay tay itibaacu sunnaha eh bal maxaad u malanaysa qof kale qabri qof dhintay baan ka barakaysanaya aba jirkiisaan ka barakaysanaya amba wax lamidaan ka barakaysanaya de waa nin gudculgudaya wey waa xaaibu leylin waa nin habeen xaabaysanaya hadduu xaabo habeen guranayana de abeesana u qaadan doonaa oo qori buu mooli doonaa dabeetana xaggii loo badnaa bay udiri doontaa <laughs> culimada musalaxa isticmaala culimada sharxu tacdiilka isticmaala fulan xaadib lail hadday ku hahdaan fulan xaadib lail waa axaadiisa iskama eego weyaan kan daciif kan kale wacanba uu soo qaadanaya marka an cumr radi allahu canhuma anhu qabala u dhigtay alxajra faqaala inii anigu aclamu onaga anaka adigu xajar dhagxinata laa tadur waxnaa dhibayno walaa tanfacu waxnaa anfacayn walowlaa haddii aan jirilahaa anii ra-aytu inaan arkay rasuula allahi sala lah ala sl rsulka alla yuqabiluhu kulkanaya ma qabaltu kuma dhukadeen waxaa laga qaadanaya nabiga alay sala slam in lagu daydo iyo saxaabada ay gu dayn jireen fadilaة cmر رضي الله عنه bxirsihi calى ximaayaة التwxيid xayثu khaafa min تqbilihi الxaجر an yqtara bih bعd الجuhاal وxadiiث الcahdi bالإسlاam اladina alifuu cibaadaة اlaxjaari wa tacdiimiha cumar saas kale wuxuu sameeyey geedkii ilaahay subxana wa tacala yihi laqad radia allahu can lmuminiina id yubaayicuunaka taxta shajara geed buu hoos fadhiyay rasulka alay slat slam maalintaa xudaybiya ee ay celiyeen ilaa kun iyo shan boqol oo qof bay ahaayeen mid walba rasuulku waa gacan qaaday inay diinta dee u jihaadaan o dhintaan marka geedkaasaa ilahay sheegay dad baa loo sheegay cumar iyo inay halkaas salaada la tagaan hadda geedka ma caabudaan laakiin salaadii ayay halkaa la yar tagaan o halkaasi kusoo cibaadaystaan gooya bui geedka gebigiisa geedka gebigiisa meesha ka gooya wa can abi طufayl radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ra-aytu waan arkay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka alleh oo yatuufu dawaafiu bilbeyt bilbeyt ay bilkacba wayastalimu taabanaya yalmasu arukna arukna haddii la ilaaqa muxuu ku dhacay arukn aladi fiihi aruknu idaa uliqa yaqacu cala arukni aladi fiihi alxajar bimixjanin bakoorad buu ku taabanayay macahu isagu uu watay rasuulka alay slat slam macahu ay kaanat macahu wayuqabilu lmixjana dabeetna bakooro dib u dhinkanaya rawahu muslim mararka qaarkood bu rasulka ala sala slam isagoo gaadiid fuushan uu dawaafay mararka qaarkood baan u suurtogelin kastoo de rasulka ixtiraamayeen markaa rasuulku ala sala slam waan u dhunkaday waa kan saxaabiga hore inoo sheegay camar bin khadaab xaajirasadku waa sidaa kalena in shay lagu taabto la gaarsiiyo dabeetna shaygaa la dhunkadona waa nabiga laga haya aleyh isalaatu wasalaam markaa darajada uu leeyahay xaajirasadka xaaladiisu marka la eego inay qofkii u suurto gelayso alstilaamu wataqbiil fa hada arfacu darajaat istilaam iyo taqbiil inuu dhunkana karaayo taabana karaayo inuu dhunkado dabeetana u taabto dhunkashadaasina daliil kuma sheegin tirada eh laakiin hal mar baa lagu qaadaya iyo anlaa yastadiic an yuqabilahu walakin yastadiic an ystalima inuu taabtun buu awoodaya sawaa biyadihi aw bicasan ama gacantiisa ha ku taabto marbaa gacantu ay gaarhaysaa lakin aanu madaxu gaarhayn ama bakoorad ha kusoo taabto dabeetna yuqabilu alyad wa yuqabil alcasa aw ilmixja kolba wixiis ayuu dhukanaya iyo inaanay u suurto gelinoo u badantaya oo kumanaan baa dawaafaya qof hadh iyo habeen marka waxa laga ya qofki inay ku adkaato dabeedna xaggaasu kala laga yaaba inuu dawaafki la fogaado hada meel fogu marayo markaa uu ishaaraya yushiiru biyadihi allahu akbar buu ohanaya gacantana dhunkan maayo sida saxiixa lakin waa jiraan kolley dad badan oo gacanta markay saa yidhahdaan dhunkada iyaguna lakin qofku uu ishaaraya una allahu akbar intu yihahdo ayuu ka soconaya mixjana waa casan eh, munxaniyat الra'si waa ul soo rogan madaxa madaxeedu soo rogay maxay noqonaysaa waa koorad bay noqonaysa ra-aytu rasuul اlahi sala la ala sl rsulka arkay yaduufu dawaafay bilbeyti wayastanib taabani arukna bimixjarin bakarad ku taabani macahu watay wayuqabil lmixjana rawahu muslim وعن yعلى بن umayr radي الlahu canhu qala wuxu uhi daafa nabiyu salى الlahu alay slm nabigu waa dawaafay muطabican isagoo jeeni qaaran biburdin go akdara akhdara rawahu alkhamsa ila النasaaئiy waصaxaxu الtirmidiy aliibaac alibaacu aabc alcadud wey waa halkaa cududda marka idibaacu waa maxay waa qofkii inuu qaawiyo garabkiisa midig uu qaawiyo wayajcala athawba taxta ibdihi alyumna kilkiisa midig ayuu markaa hoosta ka soo marinayaa maradiina garabkaasaa markaa qaawananaya wa min sunani awaaf alquduum dawaafyadoo dhan maaha waa dawaaf alquduum waa dawaaf lquduumka un dawaaflifaadana la qaawin maayo garabka dawaaf lwadaacana la qaawin maayo dawaafkan kale iska madax banaa waayo guriga markasta waa iska dawaafi karta sidaa imta matalan marka masaajka soo gasho laba ragcadood sunaha ay qofka amba waajiba uu tukanaya taxiyatulmasjida ah. waxa u banaan inuu taxiyatulmasjid tukadayo inuu dawaaf subayo dawaafku intuu fara badin kar qofku dawaafaya maalinta aduu boqol jeer baan dawaafaya u suurtagelaysa intu doonu dawaaf karaya oo dawaa khayrun dawaafkaasi sunahay dawaafkii haddaba dawaafulquduum ee guculeyntuna ay ku jirtay ayaa idibaacanna uu ku jira oo garabkaasuu qaawinaya garabka midig maaha waa garabka midig haddiise uu kaba tago kasoo qad amba uu ilaabo wax alla wax lagu leeya ma jirto ila waa sunun bu ahay daafo nabiyu sala la alay waa dawaafay muabican isagoo sheeni qaaran aan idhaahdo maxaan idhahdaa maxaa dhaha sheeni qaaran iyo maxay kale soomali kale ba lii sheeg waay tadinaa kudays waay biburdingo akhdara <laughs> biburdin akhdara halkaanoo masalaa ku jirta bal ka soo saara biburdin akhdara haye ya haye inaanay caddaan shardi ahayn taas waa labadii waa sheegtay naladi marka marka inuu nebigu sameeyey alayh salatu salaam marka laga reebo wax la isweydiiya maxay tahay xikmadda ku jirto waxaa lagu tilmaamay inay leeyihiin walxikmatu min hada alitibac anahu yuciinu ala sraaci cala lisraaci fi lmashi xaggii maradii qofku markuu dee soo yar hilaaban yahay iyo markuu xaggan yar qaawanta way yar kala sahlayna xagga socodka ayuu usahlaya an anas radi anhu qal wuxu uhi kana laa ilaaha ila اllah buu lahaa mina anaga almuhilu kii muhilka ahaa falaa yunkar caleyh laguma diideynin wayukabir wuu takbiiranayey yuhilu imika cafwan yuhilu waxa weya uu talbiyadeysanayey mina anaga almuhilu ka waxa weeyaan talbiyadeysanaya falaa yunkaru caleyhi laguma diideynin wayukabiru mina wuu takbiiranaya almukabiru ka takbiiranaya falaa yunkaru caleyhi laguma diideynin mutafaqun caleyh marka waa goorma waa cinda dahaab ilaa carafaat weyaan marka carafo la tegayo marka carafa la tegayo aroortaa marka laga dhaqaaqo habeenkii sagaalaad waxaa loo hoyda xagee xagee loo hoyda habeenkii sagaalaad carafo goorma la istaagaya maalintii sagaalaad habeenkii xaggee loo hoyay minaa loo hayday dee eeg waxaad sawirataa mine waxay u xigtaa xagga xaramka musdelifa kusii xigta maxaa kusii xiga carafa carafi laba iyo labaatan kilomitr bay ku jirtaa makaan xaramkana waxa laga yaaba meelaha qaarka inay uga jirto labaatan kilomitr minina ilaa lix kilomitr toddoba kilomitr meesheeda koonaha ayaa lix kilomitr jirta u dhow xaramka meesha kale way kasii fogtayba markaa habeenkii saga maalintii sideedaad baa la yimid waa sunne habeenkaa sagaalaadna in loo hoydo waa sunnaha xajka ka midta ah. aroornimada ayaa laga dhaqaaqaya intaa carafo lagu socdo de waa toban kilomitr wax ku dhow daanay ka badnayn talbiyadii waa la wadaya haddaba talbiyadii inay sunno tahay waa la yska gartaye waxa saxaabigan uu caddaynaya inay jireen dad allahu akbar lahaana oo dikri kalena akriyay isla markaa aan lagu diidin kii talbiyada akriyayana laguma diideynin isla markaa kii takbiirayna laguma diideynin talbiyaduna waaba shicaar gaaraho iyadu sii fadli badan oo iyadu aad ba usii fadli badan tahay marka talbiyada dabeetna uu wadaya waxaynu idhi haddana aroornimada tobnaad marka uu tuuranayo jamarada koobaad ayuu goynaya saxaabadu shayga qaldan may ka aamusi jirin ama nebiga ala sl m aamusi jirine eh. de uu markaa saas kaana yuhilu mina almuhilu falaa yunkaru caleyh laguma diidaynin wayukabiru mina almukabiru falaa yunkaru caleyh laguma diidaynin talbiyadiina odhanay qofku labeyk allahuma labeyk midna allahu akbar odhay laguma diidayn intuba markaa digri u la imanayo ay se taa hore ayaa laga qaadanaya wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qal wuxu uhi bacanii rasuulu llahi sala allahu fi اthaqali wuxuu ii diray alaabtii cuslayd ee de uu sitay aw qaala wuxuu yihi fi dacafati dadkii shinicda sanaa min jamcin wuxuu ka diray musdelifa bileylin habeennimo marka xadiisku wuxuu tilmaamaya un athaqal waa hiqalo waxaa la ui mataac almusaafir weeyaan markiisa hore ayaa lagu idlaaqayaaoo dee waxa uu sitee culus marka hore musaafirku waxaa kaloo lagu idlaaqaya ciddii uu mas-uulka ka haaya jilicda saneeda wado imka wlmuraadu bihi huna adacafa dacafaduna waa sawde iyabaa ka mid sawda bintu zamn cabdillahi bn cabasna ina yar buu ahaa isna dee wuu ku jiray marka marka xadiisku intaa uu ka dheeraaye sawda ka idan qaadatay ista'danat sawda an tadfaca qablahu wa kaanat habta tacni thaqiila sawda bintu zamca oo xaaskii nebiga ahayd waxay ahayd gabadh dee daahaana aan yarayn laakiin xagga jir ahaan gabadh aada u xoog weyn ahoo dee maadaama lasii soconayo ay culus tahay dadkuna hal mar ay ka wada dhaqaaqayaan aroornimada salaada subax kadib ay ka dhaqaaqayaan mustelifa oo dee mino dib loogu noqonayo jamaraadkii la tuuranayo jamaraaduna waxay u xigaan xagga xaramkay u xigtaa jamaradu waxa uu rasuulku alayh isalaatu salaam ogolaaday dadkii jiricda sanaa iyo dadka sawde iyo dadka waaweyn iyo dadkaasi inay iyagu sii tagaan labayo tobanka habeenimo wixii ka dambeeya xilligaas oo habeennimoay sii tuuranayaan cadceeddu markay soo baxdaa sunaa in la tuurto jamradaas siduu nabigu sameeye alayh isalaatu wasalaam maalintaa ciidda laakiin iyagu habeennimadaa musdelifo la joogo ee rasuulku ala sl sl musdelifo wuxuu ku gaadhisay inu xadiiskii dheeraa kusoo aragnay salaadii subax markuu ku tukaday mashcaru xaramku yimi u ducaystay ilaa inta iftiinkii imanayay dabeetana uu soo dhaqaaqay soo maha marka xilligaasi waa inta sunnaha ah laakiin qofkii uba xanuunsanayey ama qofkii weynaa ama ilmo yar ama dadkaasoo hadhow de culayska aan dadka la socon karaynin iyagu way sameynaya markay saa u tuurtaanna habeennimada laftigeeda dawaaflifaadaana la iman karaa marka dawaaflifaadana habeennimada laftigeeda way la iman karaan bacani uu diray rasuulu lahi sala la ala slm rsulku haddana cbdillahi bn cabaas fi hiqali wuxuu ila diray dadkii dacafada ahaa min jamcin buu naga iga diray aniga iyo kuwa bileylin habeenimo oo cabdillahi bn cabaasna dee markii rasuulku uu dhintay unbuu qaangaar madax la soo galay an caiشha radi alahu canha qaalat waxay tihi istaadanat way idan qaadatay sawdat rasuul اlahi sala اlahu alay sl rsulka aleh leylata musdelifay an tadfaca inay dhaqaaqdo qablahu isaga horti wa kaanat habطa tacni thaqiila waxay ahayd gabadh xoogan culus ayay ahayd oo aan dee socodkeedu culus yahay faadina laha wuu u ogolaaday mutafaqun caleyh istaadnaba idan qaratay sawdatu rasuul lahi sala la alay slam sawda bintu zamca alcaamiriyati waa markii uu qofkii labaad ee uu rasuulku guursado caleyh isalaatu wasalaam bacda khadiija waxaa ka dhintay saxaabiyadan waa dadkii u hijroodbay ahayd bilaad lxabash markii dambena ka soo geeriyooday dabeetana saa ugu dib rasulka ala sla sl mrki dambe u guursaday yada waxa ka mid rasulka ala sla sl markii uu doonay inuu sii daayo furo waxay tidhi rasuul allah waxaan ka waxaan ka mid noqonaya dumarkaagaan ku jirayaaye laakiin habeenkaygii caaishaan sii caaisha ayaan sii qurayshtaanay ka mid ahayd alcaamiriya caamir bin lay iyo kacab bin lay baa wala iyadu markaa alcaamiriyati weya suhayl bin camr alcaamiri bay isku mid ahayd istaadan sawd rasuul اlahi salى اla alay sl leylat musdelifa an tadfaca qablahu wa kanat tabda yani haqiila mid culus bay ahayd oo hilboon faadina lahu ogola mutafaq caleyh وعن بن عbاس رضي الله عنهma qal وu qala lana rasuul الlahi slى الlaه alay sl rsulku wuxu uhi laa tarmuha tuurina aljamrata jamraة الcaqba xatى tadلca shams ila cadceedu ay soo baxayso rawahu الhamسaة ila النasaaئي wa fihi انqiطاc وعan caiشha radi allahu canha qalat waxay tihi arsla الnabiyu salى الlah alay sl rsulku u diray biumi slma leylat naxri habeenkii dhuundhowga waa habeenkii tobnaade musdelife faramat iljamrata bay tuurtay jamradii qabla alfajri waaga ka hor uma madat way tagtay oo fa afaadat dawaafilifaadi bay la timid rawahu abu daawuud wastinaadu calaa shardi muslimin in sha allahu halkaa inooga jooga maanta wallahu aclam waxbilah towfiiq asalaamu calaykum